tabaaraka watacaala kitaabu zakaata ayaan u gudbi doonaa biidn ilbaari tabaaraka watacaala xadiidka ama baabka saddex iyo kayfa yasuumu halaaثata ayaami min kuli shahrin kayfa sideebaa yasuumu qofku u soomaa halaaثata ayaamin saddex maalmood min kulli shahrin bila arka markuu saddex maalmood ka soomi habkuu u soomayaa iyo wadikru wadikri wadikru ikhtilaafi naaqiliina ruwaadda soo guuriyey khilaafkooda sheegitaan la sheega lilkhabari xadiidkaas ka hadla fii dalika arrinkaas ayuu halkan ama baabkan u baab yahay ikhtilaafu naaqiliinta marka habka ay usoo naqliyeen waxaa weeyaan eh, qaar waxay soo naqliyeen in isniinto iyo laba khamiis la soomo isniinta koowaad oo bisha iyo laba khamiisaad oo ka dambaysa in la soomo qaarna waxay soo naqliyeen in khamiistoo la soomo kadibna laba isniinaadna laga dambaysiiyo arrinta ayadan wax dhibaato ahoo ay keenaysa lama arko inay labadaba bannaan yihiin oo dhib lahayn unbay daliil iyo caddayn u tahay weeyaan wallaahu aclam xadiidka laba kun ikhtilaafku uu sheega marka intayda xadiidka laba kun afar boqol iyo toban iyo afaraad waa xadiid saxiix bimaa bacd xadiid ka dambeeya saxiix ku noqonaya qala الimaم النسي أخبرna الxaسن بن محamed الزعفrاني wa ثiqة qala xadaثna سacيid بن سulayman wa ثiqة can شharيك بن cabdالlahi الqاضي شharيك بن cabdالlahi الqاضي waa taqaanaan waa صaduq يkhطئ kaثيirا can الxر بن الصyاح wa ثiqة can بن cمر cبdالله بن cمر بن خطاب رضي الله taعالى عنهma أna rasul rasul صل sلم kana rasuulkan wuxuu ahaa yasuumu mid sooma ثaلaaثaةa أyaamin saddex maalmood min kuli شhahri bila arkaba yowma الاثnayn ayuu soomi jiray min kuli shahri bil arka min awali shahrin ah min awali shahri bisha bilowgeeda iw alkhamiisa khamiista aladii khamiistaasoo yaliihi ku xiga uma alkhamiis aladii yelih kadibna khamiista ku xigta in isniinta koobaad la sooma kadib in la daba dhigo khamiista ku xigta iyo khamiista kusii xigta sidaas ayaa waxaa weeyaan uu nabigeena ka soo wariyey cabdulahi bn cumar khaaab radi allahu tacala anhuma xadidka laba kun afar boqol iyo toban iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasaي ahbarana cali bnu muxamed ibnu cali waثiqa qaala xadaثna khlf ibnu tamiim waa saduuq caabid can zuhayr ibn macawiya iqatun tabt can xur ibn sayaax wa iqa qaala samictu hunayda hunayda alkhusaaci ibnu khaalid alkhusaaci wey waa madkuurun fi saxaaba saxaabada ayaa lagu sheegaa inuu saxaabada ka mid yahay ayaa la sheegaa weeyaan waaya qaala wuxuu yidhi hunayda dakhaltu calaa ummi اlmu'miniin hooyada mu'miniinta ayaan u galay samictuhaa waxaanan ka maqlay taquulu iyadoo la kaana wuxuu ahaaday rasuul suu mid sooma min kulli shahrin bil arka alaaa ayaam saddex maalmood awala inayni inaynta ugu horaysa min ashahri bisha uma alkhamiis kadibna khamiista uma alkhamiis aladii yali kadibna khamiista ku xigto labada khamiisaad oo u horeyso ee bisha iyo isniinta u horeysa ayuu nabigeena sooma jiray sala allahu calayhi waali waslem markuu saddex maalmood inuu ka sooma doonaa xadiidku laba kun afar boqol toban iyo lixaad waa xadiis daciifa qaala alimaam nasai axbarna abubakr ibnu abi nadr alkinaani waa iqa qaala xadaanii abu nadr haashim ibnu qaasim alkinaani waa iqatu tabt qaala xadaana abu isxaaq abu isxaaq alashjaci weeyaan waa maqbuul waa ree kuufe can camr ibni qays almulaa'iy waa iqat mutqin caabid can xur ibn الصayaax waa iqa can hunayda ibn khaalid alkhusaaci madkuuru fi الصaxaabة can xafsa binti cumar radia اllahu taala arda ama qaalat waay tii marka qaalat waxay tihi umuna xafsa arbacun afar lam yakun muusan ahayn yadachuhunna mid ka tago annabiyu nabigeena sal l slm waa kuwa saddexdaas siyaama cashuraa maalinta tobanaadka ah oo bisha muxaram ay tobanka tahay inuu soomo nabigeena kama tegi jirin iyo walcashra iyo tobanka bisha dilxija u horayso markii maalinta ciidda laga reebo waxaa weeyaan ayaamaha kale kama tegi jirin iyo wa alaaثata ayaamin saddex maalmood oo min kuli shahrin bil arka uu ka sooma muxuu aha bil walba inuu ka soomana kama tegi jirin iyo wa rakcatayn laba rakca qabla alhadaat aroortii horteed uu tukada salaada fajar ka hore laba rakcuu tukada nabiga kama tegi jirin صiyaamu cashura waa soon iyo walcashr iyo tobanka hore oo dilxijo tobanka dabcan waxaa weeyaan kasriga ayay kabeen jabkii ayay kabeen laakiin lama soomi karo tobanaadka ilaa waa ciidi ciidweynti waa waa muxaram sidoo kale qofka carafo taaganna inuu waxaa weeyaan sagaalka sooma looma ogola labadaba way ka baxayaan marka qofkii xaajiga ah qofka aan xaajiga aheenna tobanaadka ka bixi tan saddexaadna saddex maalmood oo bil kasta la sooma tan afaraadna waa laba rakca oo salaada fajir ka horeyso nabigeena sala allah alay slam kama ma ahayn mid ka taga labada rakca fi alxadari waasafar ama safara ku jira ama xadar oo had jooga nabigeen labada ragco salaada fajr ka horeysa kama tegi jirin khayru min addunya wamaa fiiha ayuu nabigeena ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam adduunka iyo ku suganba labada ragco inay ka qayb badin ayuu nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalam xadidka laba kun afar boqol iyo toban iyo todobaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai abarna axmed ibnu yaxya alkuufi waa iqa can abi nucaym abu nucaymka waa ninkee hmm. miyaad haysaan abu nucaym ya alfadl ibn dukayn miya waa iqa alfadl ibnu dukayn haduu yahay waa iqa weeyaan qala xadaثna abu cawaana alwadax ibn cabdillah ishkuri waa iqaة tabt can xur ibn الصayax waa iqa can hunayda ibn khaalid waa madkuuru fi الصaxaaba can imraأati haweenaydiis waa صaxaabiyad radia اllahu taala ardaha wa can zawjiha kadalika oo hunayda ah can bacdi aswaaji الnebi nabiga xaaskiisa qeyb ka mid ah sal اla sm ana rasul rasulka sal slm kan rasulkan waxaa yasuuma mid sooma tiscan sagaal oo min dilxija bisha dilxija oo soo ma jeedaan cashrigii marka hore waxay buuxiyeen jabkii ayay buuxiyeen sagaalkii ay toban iska dheheen carabtan dhaqankooda waa noocaasoo sagaashan iyo sagaal haddii ay gaarto boqol ay iska leeyihin sagaashan iyo shan boqol sagaashan iyo afar sagaashan iyo lix boqol saas iska dhahaan wixii jabka ah way buuxiyaan wixii jabka ah way buuxiyaan wixii xataa ziyaadada ahna haddii jab ay ku jiro toban iyo ko muxuu aha toban iyo bar hadduu yahay ama toban iyo afar toban bointi afar oo kale hadduu yahay way muxuu ahay way soo celinaan toban bay iska leeyihin toban bay iska leeyihin sidaa weyaan waaya hay marka nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi wasalam wuxuu ahaa yasuumu tiscan sagaal ayuu soomi jiro min dilxija bisha dilxija ah wayaquumu wa yowma caashurada iyo maalinta caashura iyo wa alaaثaةu ayaamin saddex almaamood oo min kuli shahrin bilarka ah awala inayni isnayntan u horaysa min ashahri iyo wa khamiisayni laba khamiisood xadiidka laba kun afar boqol iyo toban iyo sideedaad waa xadii saxiix bilafdi alkhamiisayn khamiisayn haddii la sheego ayuu saxiix ku noqonaya lakin hal khamiis haddii la sheego saxiix kuma ahan ayuu leeyahay imaamka muxaqiq ah qaala imam aleh ramat la abarana ibn cuثmaan ibn abi safan wa aqafi qaala xadaana cabdiraxmaan imahdi waa imaamkii qaala xadaana abu cawaana abu cawaana waxaa weeyaan abudah ibn cbdillah shkuri can xur ibn sayaax waa iqa can hunayda ibn khaalid can imraati haweenadiis can bacdi aswaaji nabi nabiga xaaskiisa mm, qaar ka mid ah ayuu ka wari qaalat inay tihi xaaskaas nabigeenna eh, xaaskiis ka mid ah kaana nabi nabigen wa sal ysuumi somaan cashara tobanka iyo wa alaaata ayaamin saddex maalmood min kulli shahrin bil arka alinayn isniin iyo waalkhamiis khamiiseyn ayaa marka laga rabaa khamiis meeshaana ah sidaa weyaan xadidka laba kun afar boqol toban iyo sagaalaad waa xadiis shaad ah shaadna waxaa la yidhaha mukhaalafat ahiqa liman huwa liman huwa awhaqu minhu aw akaru minhu cadada أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري واثقة حافظ تكلم فيه بلا حجة قال حدثنا محمد بن فضيل الكوفي صدوق عارف رمي بالتشيع عن الحسن بن عبيد الله النخعي وثقة فاضل عن هنيدة الخزاعي ومذكور في الصحابة عن أمي هويدي وحكوريي can umi salmata radia allahu tacala anha ardaaha zawji nebiy qaalat waxay tir umu salma kaana wuxuu ahday rasul lah sal sl slam yaamuru mid fara bisiyaami alaaa ayaam saddex maalmood soonkood ayuu fari jiray awala khamiisin khamiis ta hore iyo walitnain walitnain ayuu fari jiray shaad ayuu ku xukumay laakiin culimada shuraaxdu waxay leeyihiin wax ishkaal oo ku sugan ma laha in hal isnin inta la sooma kadib laba khamiis la daba dhigo ama hal khamiis la sooma laba isnin la daba dhigo wax dhiba kuma sugan ay leeyihin wallahu aclam xadidka laba kun iyo afar boqol iyo labaatanaad waa xadiid xasana qaala الإimaamu النasي عalيه mt أخbarna mkhlد بن xasan الحراني ولا بأس به آهي قال حدثنا عبيد الله بن عبيد عبيد الله عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر الأسدي واثقة فقيه ربما وهم عن زيد بن أبي أنيسة الجزري واثقة له أفراد عن أبي إسحاق السبيعي واثقة مكتب عابد can jaliil bn cabdilaahi albajali radia allahu tacaala canhu ardaa can inabi nabigan wuu ka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi siyaamu alaaati ayaamin saddex maalmood soomkooda oo la sooma min kulli shahrin bil ark laga sooma siyaamu dahri waa sanadkii oo dhan soonkiisa wa ayaamu lbiidi ayaamaha cadka ahna oo caddada ahna sabiixata alaaثa cashrata wa arbaca cashrata wa khamsa cashrata sabiixata ثaلaaثa caشhرaةa waa subaxda saddex-iyo tobanaad iyo wa arbaca casharata iyo afar-iyo tobanaad iyo khamsa casharata shan iyo tobanaad marka saddex-iyo tobanaadka afar-iyo tobanaadka iyo shan iyo tobanaadka saddexdaas waxaa layaha ayaam lbiid ayaa loo yaqaana algur kuwa bariirta lahaana waa noo imaan doontaa insha allahu tabaaraka wa tacala marka saddexda maalmood oo in la soomo uu nabigeena uu sheegay ayaamulbiidka waa taa weeyaan haddii marka aad soonta saddex-iyo tobanaadka iyo afar-iyo tobanaadka iyo شhani tobanaadka waa wax wanaag badan haddii aad isniinta u horeyso iyo labada khamiis aad ka dambaysa aad soontana dhib ma laha iyadana haddii aad cagsi ka dhigtana ood khamiista koobaad iyo labada isniin oo ku xigta aad samaysana dhib ma lahan haddii aad kuwo kale muxuu ahaa adoon u fiirsan aad saddexda un soontana dhib ma laha laakiin dabtiga waxaa ku fiican iyo sugitaanka saddexdaas maalmood nacam wax yar maya dadka waa martabooyin dadka sooma waa dhowr martaba martabo waxaa weeyaan siyaamu yowmin iftaar yowmin waa tii u qiimaha badnayd gacan laguma hayo martabada labaadoo kusoo xigto qiimaha badan dadka ay sameeyaan waa isniin kasta iyo khamiis kasta qofku inuu soomo ayadna wax la heli kara maaha waa sida hadda akhyaarta reersigiis qayb ka mid ah ay sameeyaan allah ka aqbale qayb saddexaadna waxaa weeyaan inaad saddex maalmood oo bishii ka mid soonta waxa aan ka hadlayna marka waxaa weeyaan saddexda maalmood oo bishii la soomi lahaa intee lagu beegi ma waxaa lagu beegayaa saddex-iy tobanaadkii afariy tobanaadkii iyo shan iyo tobanaadkii mise waxaa laga dhigi isniinta u horeysa iyo labada khamiisaad ad kusoo xigto mise khamiista u horeysa iyo labada isniinaad kusoo xigta intaas waxaan ku wareegay nacam sheekh nuur mise waana noo soo socdaa haddana wuu soo socdaa ha naam ma yani ma ma iyo toban kasta hal in la yani middan waa iska bad bad furan haddii marba adi saddexda aad aad soomaysid waxaa ku qurux badan inaad saddexdan dhexda ah aad qac ka siiso haddii aad muxuu ahaa aad rabtana isniinto iyo khamiis khamiis saddexda u horeysaba qab iskaba rid ama haddii kale waxa toban kastaba bilowgeeda o tobanka markaa bilaabanaysa o wax ishkaal ah. laakiin ayaaman beydka ayaa aada u fiican xikmad badan baa ku jirta oo kale xikmad badan oo kalea ku jirta waaya lidaalika qolyahan wax tooba waad aragteenoo waxay ku beegaan ah, xiliye mucayana ay ku beegaan marka ayaaman beydka waxbaa ku jira waxbaa ku jira caafimaad ahaan iyo hawlaa ku jirta kale allahu aclam hay dikru اkhtilaa alikhtilaaf calىa muusa baabu dikri اkhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheego baabkan ayuu baabkan u baab yahay calىa muusa ibnu طalxata fi اlkhabri xadiidkii oo fii siyaami ثalaaثa ayaamin saddex maalmood soonkooda ku soo arooray min ashahri khilaafkaas uu sheegi waxaa weeyaan mar qisaة اlarnab bakayla ama dhaga bakaylo waxaa dhahdaba qisadiisa ay soo aroorinayaan qaarkood qaarna soo ma aroorinayaan ma sheegayaan mar waxay leeyihiin can abi hurayra marna can abi dar marna can rajulin min aلصaxaaba intaas waa khilaafka uu sheega dariiqadaas habka ay u soo wariyeen unbay ka hadlayaan laakiin waxaad ogaataan duruqda ayada ah waxaa sax ah oo ansaxay ariiqa ah yaxya can eh, muusa ibn طalxa can abi dar saas weeyaan eh, inta kale soo hartay marka saddexda qaybood oo kale soo hartay ama afarta ariiqoo kale soo hartay imaamkaaba muxuuha a sheegay waxaa weyaan dacfi ayaa ku jira weyaan dacfi ayaa ku jira waana noo imaan doona insha allahu tabaaraka wa tacaala xadii laba kun afar boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadi daciifa waa kan koobaad qaala alimam nasaci abarna moxamed bn macmar alqaysi wasaduq qaala xaddaana xibaan ibn hilaal albahili waa iqatun dab qaala xaddaana abu cawaana alwadax bn cabdillah yashkuri can cabdimalik ibn cumayr iqatun fasiixun caalimun tagayara xifduhu warubama dallas can muusa ibn alxata alqurashi waa iqatun jaliil can abi hurayrata radia allahu taala arda qala wuxu yhi abu hurayra jaءa caraabiyun reer baadiya u yimid ilaa rasul u yimid sal slm biarnabin bakayla ama dhagabakayla qad shawaha uu soo solay soo dubay bakaylo duban ayuu u keenay fa wadacha wuxuu dhigay bayna yaday nabig hortiis ayuu dhigay faamsaka rasul nabiga uu ka istaagay calayhi salaa slam falam yakul muusan wax ka cunin wa amara qowma saxaabadii ayuu wuxuu faray an yakuluu inay cunaan faamsaka alacraabiyu ninka reer baadiyaha uu ka istaagay fa qaala lahu nabi nabig wuxu ku uri sal slam maa yamnacuka an taakula inaad cunto maxaa kuu diidan bakaylahan duban qaal wuxuu yidhi innii aniga saa'imun waan soomanahay alaaata ayaamin saddex maalmood oo min ashahri bish ka mid ah intii ayaan soomanahay qaal wuxu in kunta haddii ata saa'iman fa in kunta haddii ata saa'iman mid soomi fa soom algura kuwa bariirta leh waa kuwa cadaanka mxu caddada maalmaha caddada soon ayuu nabigu ku yidhi sal sl lakin xadisku waa daciif xadidka laba kun xadid kale lakin saxiix imaan doonta xadidka laba kun afar boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadid xasan ah qaala alimaam anasai alayh akbarna moxamed ibn cabdilcaziiz almarwsi wa iqa qaala anba'ana alfadl ibn muusa asinaani wa iqatu tabt can fitr ibn khaliifat alqurashi wa saduqun rubama saduqun rumiya bitashayuc can yaxya ibn salim alkufi wa maqbuul yaxya ibnu sam waa ibnu sam soo sida aynama qorna yaxya ibnu sam alkufi waa maqbuul can muusa ibnu طalxata wa iqaة jaliil can abi dar اlkifaari radia allahu taala arda qala wuxu abu dar amaranaa waaan wuxuuna faray rasul rasulka sal slm an nasuum inaan soonna min ashahri bishi alaaثata ayaamin saddex maalmood albiidi alaaثata ayaamin saddex maalmood albiidi inaan soonno alaaثata ayaami اlbiid hy alaaثata ayaami albiidi hy alaaثata casharata saddex-iyo tobanaadka iyo arbac casharata afariy tobanaadka iyo hamsa casharata xadidkaas marka xadid xasan weyaan xadidka laba kun afar boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadid xasana qaala imam النasي alي mt abarna cmr bn yaزيid aljarmi wa saduq qala xadaثna cbdiرaحman mahdi qala xadaثna shucba an acmash qala wuxu uhi samictu yaxya ibnu sam alkufi maqbuul can musa ibn dalxat wa iqaة jaliil can abi dar اlkifaari radia allahu taala arda qala wuxu abu dar amarana wuxuuna faray rasuulu اlahi rasulka al sl slm an nasuuma inaan soonna min ashahri bishi alaaثata ayaam saddex maalmood albiidi ee alaaثaةa caشhرaةa saddex tobanaadka o arbaca afar tobanaadka iyo hamsa caشhرaةa intaas ayuu nabigeena faray sal اla slm marka ayaamulbeydka marka adilo cad ayaa ku aroortayoo in ay sunno tahay sunnadan saddexda in la sooma bisha laga sooma inay sii raacsan tahay in saddexda caddada ah laga sii sooma xadiidka laba kun afar boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid xasan qaala alimaam nasaai abarna camr ibn yaziid camr ibn yaziid waa saduuq nacam mdi nood laba camar ibn yaziidaa jirta ya saan sooma hay akhbarana camr bn yaziid camr bn yaziidka mar labaad soo laabtay waa saduuq aljarmi weeyaan qaala xadaثna cbdiرaحman mahdi qala xadaثna shucba can acmash qaala samictu yaxya ibn sam alkufi can muusa ibn طalxata qala wuxu hi samictu waxaan ka maqlay abaa darin kifaari radia allahu ta birabada meesha rabada la yihah waa meel abudar eh, meel rabada la yihahdo magaalada madiine markii la joogo ah, dhankan bariga loo baxaa taqriiban laba boqol ama boqol iyo konton boqol iyo afartan kilomitr u jirta ay leeyihiin annaga weli maan arkin marka meeshaas iyada ah ayuu keligiis degnaa ogaho waxay isku qabteen raggii madaxda muslimiinta ahaa masaail nin wuxuu ah marka ra'yigiisana aada ugu dhegan marka masale zakada ku saabsan iyo masaailaa la qabtay oo asaga si uu arkaayey waxaa weeyaan saxaabadii kalena si u arkaayeen kadibna waxaa la yidha waxba waa laisku yara kadeedmay bal meelahaas <laughs> meelaha iska deg halkaasu marka ayuu iska degnaayood marka ilaa halkaa looga oofsado markii dambe markuu geeriyooday radi allahu ta ada ayaa uu dardaarmay oo xilgu geeriyoonay wuxuu ku yidhi xaaskiisii waa keligiis iyo xaaskiisii marka wuxuu ku yidhi markii aad intaad ijiiddo ama jidka aad jidka aad tagto cafwan waxaad tidhaahdaa haadaa abu darin saaxibu rasuuli illahi sal slm intaad ah marka rag safar ah oo socoto socoto ah marka ah ka soo duldhacay marka ay ku tiri meeshii ay dee aad ugu xamaasoodeen oy ku duugeen radia allahu taala arda marka waa nabigeenna wuxuu ku yihi waa taqaanaan laba arrimoodba ha u dhowaanin abu darow inii araaka daciifan qof tabar daran ayaan ku arkaa yacnii maamulka kuma fiicnin anna waxaan kula jeclahay waxaa naftayda aan jeclahay waxaan kula jecla adiga waxaan naftayda la jeclahay laba shay ha qabanin laa laa ta'amaranna inayn laba qof madax oo noqon o walaa tawalayana maala yatiim xoolo agoonna gacana ku qaban bas labada hau dhawaan madaxnimana iska ilaali mas-uuliyadna iska ilaali khaasatan wixii ku saabsan agoon xoolahood ilan ilaahay subxana wa tacala wuxuu kala abuuray waa loo kala awood badan yahay nin caalima oo sheekha ah, oo ahlu taqwa oo ahlu waraca a laga yaabaa inaan laba waxarood loo dhiiban karin soo ma dhici karto oo xagga yacni ganacsi iyo howle iyo ad adeygii usan lahayn ama dhici kartaa ama waxaan la dhihi karin tobankan qof maamul oo maamulba uu halkaa ka jooga laakiin bukhaari haddii qaba la yidhahdo maa allah iyo diintii dhanka kalen waxaa laga yaaba mid waxba aanan aqoon badan u lahayn diintii inuu hoggaan ku fiican yahay ilan mogta qofka hoggaanka waxyaabahan wax loo kala dhashoa marka abu dar waa ninkaas alkhifaari radia allahu taala ragga saxaabada nabiga ugu fadliga badnaa ayuuna ka mid ahaa nabigeennana wuxuu sheegay inuu naftiisa la jecel yahay oo abudar naftiisa la jecel yahay wuxuu naftiisa isaga la jecel yahay nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam waaya mhm. eh, samictu abaa darin ka maqlay birabada meesha rabada la yihahdo isagoo jooga ayaan ka maqlay qaala inuu yidhi qaala lii rasu rasulka wuxuu yidhi sl slm idaa sumta haddii aad soomta shay-an min ashahri bish ka mid ah fa sum alaaa cashrata saddex iy o arbaca cashrata afar iy iyo hamsa cashrata soom weeyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo shan iyo labaatanaad wa xasanu qabla xadidka hore ayuu xasan ku noqonaya xadiidka haddaan ku jirno qaala aimam nasa an abarna moxamed ibn mansuur ajawaaz waa qaala xadaanaa ama can sufyaan sufyaan waa ninke ya ibnu cuyayna can bayaan bayaan ibnu bishr meeshaan bayaan ibnu bishr uu yidhi waa laisku haystaa can inaani ayaa noo imaan doonta laakiin bayaan ibnu bishr ninka la yihahdo albajali waa iqatun can muusa ibn طalxa can ibn alxawtakiya xawtakiya ah, soo ma ibn alxawtakiya ninka isaga waxaa weeyaan magaci waxa la yaziid aلtamimi alkuufi waa maqbuul can abi dil khifaari ana nabiya nabigena sal sl nabigan wuxuu yidhi lirajulin wuxuu ku yidhi calayka waxaad laasimtaa ood joogtaysaa bisiyaami alaaa ayaami saddex maalmood bisiyaami alaaata casharata saddex tobanaad soonkeeda iyo arbaca casharata afariy tobanaadka iyo hamsa casharata shaniy tobanaadka qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan anasaa'i ayaa wuxuu leeyahay haada sanadkaas khaطأun gaf weeyaan laysa ma ahan min xadiidi bayaan ibnu bashiir ninka hadda la sheego bayaan bashiir xadiidkan ma warinin oo xadiid isaga xaggiis ka imaaday maaha walacala waxaa suuragala sufyaan sufyaan bn cuyayn imaamkii waxaa laga yaabaa qaala inuu yidhi xadaanaa inaani laba ayaa noo warantay oo fasaqaa alalifu kadibna alifkii uu dhacay fa saara bayaan kadibna bayaan loo akhriyey waa suuragal ayuu yidhi maxaa yeele waxaa noo imaan doonta sufyaan oole qaala xadaanaa rajulaani ama inaani marka meeshaan wahmi inuu dhacay oo ruwaadii ay khalad u wariyeen ayuu imaamka cadaynaya aleh raxmatullah waana arki doontaano iyada oo sufyaan uu leey rajulaani xadidka laba kun afar boqol iyo lixdii labaatanaad waa xadiid xasano bimaa qabla xadidka hore ay xasan ku noqonaya qaala alimam nas aleyh raxmat llah akbarna maxamed muhana canasi wa xaafid qala xaddatana sufyan mucayna wa iqatun xuja qaala xaddatana rajulaani laba nin baa noo warramay waa kuwe muxamedun wa xakiim muxamed ibnu cabdiraxmaan ibn abi leylawa saduuqun sayi lxifd jiddan جidا xaكيim محaمد وxaكيم xaكيimna waxaa weeyaan بن جubayr الأسدي waa ضعيiف رمya بالتشhayع حaكيم iبن جubayر الأسدي wa ضaعيiف رمya بالتشhayع hy عن موسى بن طلحة عن iبن الxawتكية عن أبي ذر الغفاaري أن نبي nabgeen صل sل أmر وxuu far رaجuل nin بصiyaami ثaلاثaةa caشhرaةa saddex tobanaad soonkeeda iyo arبع caشhرaةa afariy tobanaadka soonkeeda iyo خaمس caشhرaةa شhaنiy tobanaadka soonkeeda ayuu nabigeena sal اه sلم faray sidaa weeyaan saas ayuu nabigeena faray calayhi الsalaaةu wasalaam marka nacam moxamed ibn cabdiرaحman ibn abi leyla waa saduuqun waay xadiidka laba kun afar boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiis ضaciif isna qaala imam nas alي mat abarna axmed ibn cuثmaan ibn xakiim waa iqa can bakr hy bakr ibn cabdiرaحmaan alanصari waa iqa can ciisa ciisa ibn mukhtaar alanصari waa iqa isna can muxamed ibn cabdiرaحman ibn abi leyla can alxakam xakam baa idin qor maysa mise xakiim xakiim ioo qoran xakiim wa waa xakiim akiimka haddaan soo marnay ah, akiim ibn jubayr asadi waa aciif rubama rumiya bshay afan can muusa ibn alata an ibn awtakiya qaala wuxuu yidhi ibn xawtakiya qaala abi maxaa idiin qoran abu dar ma idiin qoranta khyaar maxaa idiin qoran abiso idinma qorna abidaas marka aimaam imaam anasa baa ka warrami doona insha allah tabarak watacaala abu dar ayuu ku sheegi doona qaala wuxuu yidhi abi jaءa araabiyun reer baadiya ayaa yimid ilaa rasul abi sal slm wa wuxuu watay ama uu waday arnabun bakayla ama dhaga bakayla qad shawaaha uu solay dubay iyo khubsun rooti iyo khubis fawadachaa wuxuu dhigay bayna yaday nabi nabig horti ayuu dhigay sal slm uma qaa wuxu in aniga wajadtuhaa bakaylahan ayaan la kulmay tadma iyadoo dhaawacah dhiigaysa faqala rasul a sl l asabi saabis wuxuu ku yidhi laa yaduru dhib ma lahane kuluu cuna wa qaala lilacraabiyi reerbaadi wuxuu ku yidhi kul adna cun qala wuxu yidhi in aniga saaimin waan soomanahay qala wuxu yidhi sawmu maada waa soonke ama soonka muxuu yahay qala wuxuu yidhi sawmu alaaata ayaam min ashahr waa soonkii saddexda maalmood oo bisha la soomaayey qala wuxu yidhi in kunta haddii aadta saa'iman mid soomi fa calayka waxaad laasimtaa bilguri albiid bilguri kuwa bariirta lah albiid waa caddayn albiid iyo quri waa isku mid kuwa cad ayaamaha caddada ah ku dadaal alaaثa caشhرata saddex tobanaadka uu sii fasiray iyo arbaca caشhرata afari tobanaadka iyo hamsa caشhرata qaala abu cabdiرaحman wuxuu yidhi meeshii marka wuxuu ka hadli rabaa qaala ubay ama qaala abi ayuu ka hadli doonaa qala abu cabdiرaحman wuxuu yidhi النasaaئي الsawaabu sida saxda ah can abi darin saas weeyaan meesha uu abi yidhi abu dar weeyaan wayushbihu waxaa ay u eg tahay an yakuuna inuu ahaado ahaaday waqaca inuu ka dhacay min alkutaabi qolyaha nusaakhda ah oo qora qoraayeen kitaabka qoraayeen darun inuu ka dhacay oo faqiila kadibna la yidhi abi yani waxaa dhici karta iyaga inay khaldameen wax kale maa mesha wa ku jira sidaa weyaan xadiid laba kun afar boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid daciifun ayضa qaala aimam النasai abarna camr ibn yaxya ibn xaariث waxaa wey alxamsi waa iqa qaala xadaثna mucaafa ibnu sulayman xarani waa saduq qala xadaثna اqasim ibn macn alhudali waa iqaة faadil can طalxa ibn yaxya اqurashi waa saduq yukhطiu can muusa ibn طalxata waa iqaة jaliil ana rajula mujeda ninkan iqada ah ana rajula ata الnabiy ayuu yihi marka xadiidka mursal ayuu noqonaysa mujeedaan saasuu daciifu noqday ana rajula nin ba ata nabi nabig sal slm biarnabin bakayla wa kaana nabiy nabig mxad sal slm madda mid u taag yadahu gacantiisa ilayha xaggeeda ayuu gacantaas la aaday faqaala wuxuu yidhi alladii kii jaءa biha baka ilaah keenay inii aniga raytu waaan arka biha iyada daman dhiig baan ku arkay markaan soo qaaday dhiig baan ku arkay ama aan soo qabanay fakafa rasulla nabiga alyadahu gacantiisa ayuu gadaal u xishtay wa amara alqowma saxaabadda wuxuu faraya kul inay cunaan wa kaana waxaa ahday fi lqowmi rajulnin muntabidun ee yara fog meelahaas fadhiyo meel yara fog fa qaala nabiga wuu sl sl maa laka maxaa kugu dhacay oo dadka xagga ugu fogaatay qaala wuxuu yidhi innii aniga saacimun waan soomanahay faqala lahu nabi nabig ku uri sl slm fahalla alaaa albiid fahallaa sumta maxaad u soomi weyde aلثalaaثa albiid alaaad marka waxaa weeyaan ficilkeedii faacilkeedii waa maxduuf waa fahallaa sumta ثalaaثa albiid saddexda caddada amaad soontid maxaa u soomi weyde ثalaaثa caشhrata و arbaca caشhrata و hamsa caشhrata xadيث laba kun afar boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa ضaciif ayضا qaala imam نasai abarna mxamed ibn ismaaعiil ibn ibrahim ibn culya weyaan ibn culya ayaa dhalay waa iqa qaala xadaثna yaclى ibn cubayd yaxya ibn cubayd alxanafi waa iqaة ila fi xadiiثihi can الthawri fafihi liin waay can طalxa ibn yaxya waa saduq ykhti can musa ibn طalxata waa iqaة jaliil qaala utiya الnabi nabig waa loo kenay isna waxa wey waa mursal waa daciif utiya nabi nabig waa loo kenay sal slm biarnabin bakayla qad shawaaha rajul inuu soo dubay falama qadamaha ilayhi markuu nabiga u gudbiyey ama nabiga uu udhigay qaala wuxuu ya rasu rasuulka allow inii aniga qad ra'aytu biha daman dhiig baan ku arkay fatarakaa rasula nabig isaga tagay sal slm falam yakulha muusan cunin nabigeen wuxuu sal slm aad buu runtii eh, ugu fogaan jiray waxyaabaha shubhada ay ku jirtay waxyaabahaas lidaalika xataa eh, cunno ayaa loo keenay saxan weyn ku jira ama waxyaaro ku jira waxaana ku jiray marka basasha iyo toonta iyo waxyaabahaasaa ku jiray kadib nabigeenna wuu ka istaagay saxaabadina way ka istaageen iyo raggii la cunaayey markaasa wuxuu yidhi war cuna cuntada fa innii unaaji man laa tunaaji aniga waxaan la faqaa oon la sheekaysta cid adiga ad la faqayn oad la sheekaysanyin waa kuwe oo mala'igta ilaahi subxana wa tacaala malaa'igti weeyaan oo jibriil uu ka mid yahay marka waxyaabo badan nabigeenna calayhi salaa slam dabbiga baasha annaga aan maansalogaleyd aan dhahna laakiin markii runta loo taga maansalogaleyd somaa arabtu waxay dhahan waral ay dhahan waral ayay ku sheegaan ee waxaa weeyaan waa bahal ka yar oo ka tabar daran aad u liidan ta iyada ayaa waral ayaa maslooga liidan mxua ah, cafwan ah, la yidhahdo dabiga dabigaasaa nabiga loo keenay alai sla slam weliba xeeradiisi ayaa lagu cunay nabiga u diiday <laughs> wuxuu dha ariga waxaa weyaan dad tolkay ma cunaano yani waa wuu ka adi maanta hadii lagu yihahdo mxuu aha maslogale <laughs> kaba soo qaad hadii xalaal noqon lehed hala cuna ka warrama ragga qaara caloosha iyo aan cunin ataa iyo madaxa iyo lugaha iyo aan cunin soomaalida hilibkaa ka batay mogta soomaalida hilibka inta ka bataya waxaa weeyaan waa kibreen kibirki ma ahay oo batrulxaqi qamtunaas maahan waxaan kala jeedaa waa qooqeen lidaalika carabta maskaxday cunaan oo madaxay cunaan oo lugahay cunaan oo sambabkay cunaan sambabka maarata annaga xagga balaq lagu sii waxaa weeyaan sida beerkiyaa loo soo dhigi weliga maarata ya aniyaha waa cunayaan isha kurkeeda ay cunayaan wax la reebaa lama arka ya sambabku ay cunayaan ma <laughs> cunta de ma cunta caisha <laughs> ah? ay saas qaar ba xaaraan hayst a ah? iska qofka mark marku qofka qof qofka markuu qooqo oo intu ka dharga nicmada ilaahay wax walba iskaga ciyaaray ah, hadda sooma arkin soomaalida khaasatan bisha ramadaanka wax ugu badan oo qashinka la qaado ugu badan waa cunada wax ugu badan oo la qaado oo nafta dadku weyn waa cunadii soomaalida cunaa la karinaya waa la cuni inta kalena waa la qubi waxaa laga yaabaa walaalkiis ama in adeerkiis ama jiiraankiisii uu ka soo tagay inuu gaajo u baktini xaqiiqatan ya sheekh inta kale waa la daadin annaga waxaa naga daran maarata annaga waxaa naga daran carabta khaasatan qolyahan khaliijku ayagana qooqooda tirada batay nin baa meel soo fadhiisani markaasuu maqaayad wuxuu leeyahay waxaad ii keentaa cunto waxaa loo keenayaa toban qof cunnadooda loo keena toban qof haddii aan iska mxuu aha aan yareeyo shan qof cunadooda loo keeni markii shan qof cunada loo keeno arabta waxma cunaan dadka somalia maysa arab inay cunno cun badan yihiin qolyahan afrikaanka muxuu ahaa amaba qolyahan hadda madowga muxuu ahaa waddankan eh, iskula noolnahay ama aan wada leenahay iyagan waxaa loo haysta inay wax badan cunaan labada wax ma cunaan ugaali yaroo intaan leegayo qofku cunaya ama hal jabaati ah ayuu cunaya cunto ma cunto badna dadkan awooddan iyo xooggan ay leeyihin waa <laughs> ilaahay baa iskaga dhali mooyane cunto badni maaha carabtana waxaa way calooshoodan weyn waxyaabahan cunta cunin badnamihan fadhiga iyo dhaqaaq la-aanta wa wax markaasa ah waxaa weeyaan wax yar ayuu saa u taabanaya saxaan weyn inta laga lasoo dhigay waa keligiis bini aadan la jooga ma lahan marka lasoo dhiga wuu taabani cabitaankiina wuu dhadhamini hadday intaan kacuna intaan ugu badnaan wallahi sidii ugu tagaya waxaan la yaabay kow maaha laba maaha saddex maaha toban maaha haddii ay labaatan ku imaadaan oo isla socday xabad xabad yihiin nin walba wuxuu dalbana wax toban qof ku filan ama shan qof ku filan wuuna iskaga tegi soomaalida kuwaasa ka dar iskuma dhow waa mogta ya sheekh ha ha ah may iyagaba iyagaba karamka iyo way leeyihiin oo fadal iyo baabkaas way leeyihiin ha maytaa waa runta ayagaba ay leeyihiin laakiin ma ogtahay mararka qaar safaraa lagu jira qof keligiisu socda gaariga wataa adig kuma yaqaana anima yaqaana kana ma yaqaan isma yaqaan marka qofka cunna u yeerna in ku filan u yeerto nin walbana dee muxuu cunadiisa u yeerin wixii isla socda gruub ahna gruub isla socda warkaale isla cunana xogaho ilbaxnimadan iyo reer magaalnimadan beriyan waxay keentay in la kala xirxirmo oo hadda dhaqanki la yaqaanay oo soomaalida oo hal dhakal ama hal waal in inta caano lagu shubo amaba biyo lagu shubo kadibna laisu kabada aw carabtu weli wuu ka dambeeya baadiyaha markaa tagto tuulooyinka waxaad arkaysaa saxan weyn oo bir ah amaba macdanna ay ku shubayaan canaha aad u weyn oo sida eh, bakalkii ah ama gaawihii kadibna ninka u horeeya muxuu ahaa ama cabi amaba wuxuu ka bilaabaya qof mid ka jira wuu qurqurani a loo dhiibi caadi saasaa lagu soo marin waa qabla corona loma hadda la corona haduu bilowday warkaas inay xiri doonaan wallahu aclam waay hore aan u soconnay si uusan waktiga nooga dhicin hahay xadiidka marka laba kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo labaatanaad sooma ya qala imam ن abarna mحamed بن ismاعيil بن cly wa ثiq qala xadaثna yعlى بن cبdiرحman الxنفي wa ثiqة ila fi xadiiثihi can الthawri fafihi lin ma dhamayna kaas adi ya waan wadaa waan wadaa kanma dhamayn weli waan wad waan wad waan suga suga can muusa ibn alxa qaal wuxuu utiya nabiyu nabigu waxaa loo keenay bian ramin dhajabaha rajul in uu solay ama dubay falamaa qadamaha markuu ilayhi nabigu u keenay qaal wuxuu ya rasul rsulka low inii aniga qad ra'aytu biha daman dhiig baan ku arkay fatarakaha rasulah nabig al iskaga tagay falam yakulha muusan cunin wa qaala wuxuu ku yihi liman cindahu saxaabadii la joogtay kuluu cuna fa aniga qad ishtahaytuhaa qad ishtahaytuhaa qaal wuxuu yidhi fainii aniga low nacam low ishtahaytu haddii aan jeclaan lahaa ama ay iga hayn lahayd muxuu ahaa jacayl aan uqabi lahaa akalta waan cuni lahaa warajulnin warajulu ninna jaalisun iska fadhiyo faqaala rasul rasulka wuxu yh sal slm udnu war soo dhawow fakul maca alqowm dadka la cun hilibkan solon oo duban faqalu ya rasul rasulka low in ani waan soomanahay qaalu faallaa sumta albiid caddada maad soontid qala wuxu wamaa huna caddada kuwa yihiin qaala wuxuu yidhi alaaa casharata toban iyo saddexaadka oo arbaca casharata oo hamsa casharata sidaa weyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo soddonaad waa daciif isna qال اmam أخبرna محمد بن عبد اه سنعاني واثق qال xdثna khالد بن حارث الهجyمي واثقة ثبت عن شعبة waa imamka qال أنباna أنس بن سيrين الأنصاري واثقة عن رجل nin يuqaaل loo yidha cبدالملك بن qتاadة الqyسي مqبuل w يxadث isga ka warma عن أبيه أبيس qتاadةa بن ملحان الqyسي وصحاaبي رضي الله ت ن رسuل s ل sلم ka rsulka و yأmر mid fala bi hadi ayaam ayaamahan in la sooma ahalaaثat اlbiid ahalaaث اlbiid saddexda cadad ah wayaqul wuxuu dhihi jiri huna iyaga siyaamu shahri bisha soonkeeda ay la ajir yihiin ayuu nabigan dhihi jiri sal slm xadiidka laba kun afar boqol iyo kow iyo soddonaad waa daciifun ayضa qaala imam nasai tna maxamed bn xaatim almarwasi waa iqa qaala ambana xibaan ibn muusa almarwasi waa iqa qaala amba'ana cabdullah ibn mubaarak waa imaamkii soo isaga maaha can shucba can anas ibn siriin waa iqa qa u smtu waa ka maql abdimlk ibn abi minhal cabdimlk ibn abi minhal waa nafs ninka hore soo hormaray waa cabdimlk ibnu qataadata alqaysi wa yuxadisoo ka warrama can abihi abis waa qataadata alqaysi saxaabiga jaliilka ah radia allahu ta dah ana nabiy nabigana sal sl amara wuxuu faray bisiyaami alaata ayamin saddex maalmood in la sooma bisiyaami alaata ayaamin albiidi laga bedelo ee caddada ah qaala wuxuu yidhi hiya sowmu shahri waa bisha soonkeeda weeyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo saddex iyo soddonaad waa xadiis daciifun aydan qaala imaam labaiy sodona soo maha qaala imam abarna mxamed bn macmar alqeysi saduq qaala xadana xibaan xibaan bn muusa almarwsi waa iqa qaala xadaana hamaam ibn yaxya alcawdi wa iqat rubama wahim qala xadaana anas ibnu siriin qala wuxuu yihi xadaanii cabdilmalik ibnu maxaa idiin qoran maxaa idiin qoran qudaama idiin qoran kulli qataada yahay qataado asalka waxaa weeyaan xadaثnii cabdimalik ibnu qataada waa ibnu milxaan waa ninkaan soo marnay hore qataada weyaan can abihi abis waa saxaabigaas qataada ibnu milxaan alqaysi qaala wuxuu yidhi kaana rasul s sal sl yamuruna mina fara bisawmi ayaami ayaami layaali albiid kaana wuxuu ahay rasulkeena sal slam yaamuruna mina fara bisawmi ayaami اlayaali اlur اbiid kaanu wuxuu yamurna midna fara bisawmi ayaami layaali اluri اlbiid maalmaha caddada ah ee bariirta lah maalmahooda habeenadooda <laughs> waa waaye aan ku noqda kaana rasul rasul uu sal sl yamura midna fara bisawmi ayaami layaali habeenaha maalmahooda soonkooda ayuuna fara jiri alguri ee caddada ah albiidi ee caddada waa isku mid un alaaثata caشhrata iyo wa arbaca caشhrata iyo hamsa caشhrata ayuuna fari jiray saddex-iy tobanaadka afariy tobanaadka iyo شhan iy tobanaadka sawmu yowmeyni min الشhahr laba maalmood in bisha laga sooma axaadiis ku so aroortay baabkan u baabi xadidka laba kun afar boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiis صaxiixu isnaad ah sanadkiisa waa saxiix weeyaan qaala imam nas abarna camr bn cali falas waa iqa qaala xadaثanii sayf ibn cubaydilaahi oo saduuq rubama khalaf min khiyaari اlkhalqi saasuu ku tilmaamay imaamka xafidahuaraximah اllah qaala wuxuu yihi xadaana alwasad ibnu shaybaan asaduusi waa caabid can abi nawfal ibn abi caqrab alkinaani waa iqa abihi abihiis oo ibn abi caqrab alkinaani waa saxaabi jaliil ah radia allahu taala ada qala wuxu yihi saaltu rasulah rasulka ayaan weydiy sal sl an sawmi nabiga ayaan soomka wax ka weydiy sunnada ah wuxu uhi sum yowma min ashahri bisha maalin ka mid a soon qultu waxaa ya rasul rasulka allow zidnii zidnii ii kordhi ii kordhi waa jidbaysan yahay qaala wuxuu yidhi taquul waxaad leedahay nabigaa dhihi yaa rasul yaa rasuulalahi zidnii zidnii miyaad ileeda yowmayn mhm. taquulu ma waxaad leedahay ya rasul rasul zidnii zidnii ii kordhi ii kordhi yowmayni ay sum yowmayni min kuli shahrin bil arka laba laba maalmood ka soon qultu waxaan ya rasul rasulka allow zidnii zidnii ii kordhi inii aniga ajidu ajidunii qawiya inaan xoog badan ayaa isu arkaa ama ii muuqata faqala zidnii nabigaa marka hadalkiisa ayuu ajilaya <laughs> hadalkiisa ayuu nabigan ajilaya faqala wuxuu nabigan ala sl slam zidnii zidnii ajidunii qawiyan zidnii zidnii ajidunii qawiyan adilada hadalkiisa ayaa lagu celiyey fasakata rasulla nabig iska am sal slam xataa danantu ilaa aan ka malay anahu isaga laa yarudunii inuu celini oad leeda iska tag marka dhihi doono ilaa aan kamaleeyo qaala wuxuu yidhi sum som alaaa ayaamin saddex maalmood min kulli shahrin bila arka soom weyaan marka maxalushaahidka maxay tahay wuxuu yidhi yowmayni min kulli shahr ay sum yowmayni min kulli shahr bil arka laba maalmood in laga sooma waa hadiga nabigeena ay ka midta sala allahu alay wasalam ishkaalna kuma sugna xadiidka laba kun afar boqol iyo iyo afar iyo soddonaad waa xadiis saxiixulisnaada qaala alimaamu nasai axbarna cabdiraxmaan ibn moxamed ibn salaam atartuusi laa ba'sa bihi qala xaddaثna yaziid ibn haaruun alxamaan wa iqaة mutqin caabid qala anbana aswad ibnu shaybaan asaduusi iqaة caabid can nawfal ibn abi caqrab waa iqa can abihi abis waa saxaabi jaliila radia allahu tacala an arda anahu isaga sa'ala nabiya nabigan ayuu weydiy sal slm can sawmi soomkay wax ka weydiiyey faqaala nabigan wuxu yih sl slm sum som yowman maalin min kulli shahrin bil arka som wastazaadahu inuu u kordhiyay ayuu ka dalbaday qaala wuxuu yidhi biabi anta wa ummi afdiika waxaan kugu furnaa biabi aabbahay anta adiga wa ummi hooyaday ajudunii waxaan isu arkaa ama ii muuqata qawiyan inaan xoog badnahay fazaadahu wuu kordhiyey qaala wuxu uhi sum som yoomayn laba maalmood min kulli shahrin bil arkaba faqala wuxuu yidhi biabi aabbahay ayaan kugu furnayaa anta adiga wa ummi yaa rasul rasuulka low ini aniga ajudunii qawiyan intaan inaan ka xoog badan isu arkaa faqaala rasul rasulka wuxu yh sal slam innii aniga ajidunii qawiya inii ajidunii qawiyan hadalkiis ayuu ajiray nabiga ama ku celiyey yani warka uu sheega ayuusan aad ula dhacsanayn famaa kaada muusan sigin an yaziidahu inuu kordhiyo falama alaxa aleyh markuu hadal ku celceliyey qaala rasul a u sl slm sumu xasanta alaaa ayaamin saddex maalmood min kulli shaanin bila arka ka soom saas ayuu nabigeenna ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam marka maxalushaahidka maxay tahay sum yowmayni min kuli shahri ayuu nabigeena ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam marka intaa waxaa noogu gabagaboobay bifadli min rabbina tabaaraka watacaala kitaab som ayaa halkaa ku idlaaday oad ogeydeen <laughs> wax lala yaabaa runtii aad soo aragteen oo ah ikhtilaaf aan dhammaad lahayn ma aragteen hal habeen oonan laba baab ama saddex baab aan ikhtilaaf lagu soo aroori miyaad la saarteen lakin waxaad ku bishaaraysataan kitaabu zakaat hal mar allah ka dhig ikhtilaaf ma arkaysan wakhtilaafu naaqiliin hal mar ba allah ka dhigay damba saaraysan kitaab alxaj marka la gaaro laftirkiisa saas waa kama duuna in sha allahu tabaraka wa tacala waxaan isku dayi doonaa in intaanaan la gaarin bisha ramadaanka almujaladkan aan ka ilaano aan ka dhammaano biidn اlbari tabaraka wa tacala ilah waxaan ka baryana inuu noo yasiro hada wallahu aclam sal lla sl abdil waslm mustafaa